alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamed wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wاgfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu bilaabaynaa maanta ay taariikhtu tahay kun afar boqol iyo saddex iyo afartankii hijiriga labaatankii dulxija ayan waxaynu bilaabaynaa risaalada la yidhaahdo aadaabu daarisi walmudaris aadaabu daarisi walmudaris waxay ku saabsantahay risaaladu fanniga ku saabsan aadaabta looga baahan yahay baraha cilmiga dadka baraya iyo cidda cilmiga baranaysa mid walba aadaabta looga baahan yahay shareecada waxaa la yaqaanaa aadaabtii akhlaaqdu meel weyn bay ka joogtaa adilo badanna waa ku soo aroortay aadaabtii akhlaaqda caam ahaan nusuus badan baa soo aroortay oo boorinaysa akhlaaqda iyo aadaabta wanaagsan culammaduna caam ahaan aadaabta waxbay ka qoreen qadiiman wa xadiisan musannafaad bay ka allifeen alimaamu albukhaari raximah ullah waxa uu leeyahay kitaab la yidhahdo aladab almufrad almufrad waxaa loo yidhi waxaa jira kitaabu aladab oo ka mida saxiixu albukhaariga oo toddobiyo sagaashanka kitaab ee bukhaarigu ka kooban yahay kitaab ka mida ayaa waxa lahaha kitaabu aladab marka si aan loo moodinkii ayuu isagu ku daray ama cid kale ay ugu dartay erayga ah almufrad kitaabkaas aladab almufrad la yidhaahdo axaadiis fara badan buu koobsanayaa waxa uu koobsanayaa axaadiis fara badan aadaabtii baanu caam ahaan uga warramaya ilaa kun xadiis ama wax ka badan ayuu koobsanaya khaas ahaan aadaabta ku saabsan xagga cilmiga ama culammada ama dadka cilmiga baranaya aadaabtoodii akhlaaqdoodana kutubo ayaa laga alifay alimaamu nawowi waa garanaysaa inuu alifay atibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan waqhtiyada qaarkoodna waa laqbaynay akhlaaqu lculamaa baa ka mida liajuri kutubo iyo musanafaad kale oo laga alifay ayaa jira waxaa jira baabkan ku saabsan cidda cilmiga baranaysa iyo cidda cilmiga baraysa mid walba adaabta looga baahan yahay kutubo ka warramaysa oo labada noocba isku dartay aljaamicu fii akhlaaqi alsaamici waraawi ayaa ka mida kutubta laga alifiyey waxaa ka mida tadkiratu saamic baa ka mida libni jamaaca ka horrena khatiib albaqhdaadi baa leh musannafaad iyo kutub badan baa laga alifay kutubta laga qoray qaar waxaa jira loo gaar yeelay ardayda aadaabtooda ama adabu talab iyo wax la mida ku saabsan kitaabkeennani wuxuu koobsanayaa labada noocba aadaabtiiyo akhlaaqda looga baahan yahay addaaris waa ka cilmiga baranaya waalmudaris iyo ka cilmiga dadka baraya waxay ka dhigan tahay almutacallim waalmucallim almudaris mucallim bay ka dhigan tahay addaarisna waa kii baranaayey waa almutacallim bay ka dhigan tahay marka akhlaaqdaas iyo aadaabtaas waxay u qaybsamaan qaar ka dhaxeeya oo labaduba ay wadaagaan oo labadaba laga wada rabo oo aadaab mushtaraka ayaa jirta waxaa kaloo jirta aadaab ku gaara almudaris oo mudariska si gaara looga rabo iyo aadaab ku gaara addaaris ka cilmiga baranaya oo isaga si gaara looga rabo kitaabkani asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa kitaabkii nawawi oo kitaabka almajmuuc la yidhahdo sharxu lmuhadab markuu alifaayey alimaamu nawowi wuxuu u yeelay muqadimu ku caanbaxday muqadimat lmajmuuc muqadimada wuxuu kaga warramaa aadaabta looga baahan yahay qofka cilmiga baranaaya iyo qofka cilmiga dadka baraaya labadaba aadaabta looga kala baahan yahay oo mid walba inuu la yimaado laga rabo marka haddaba baxsiga uu arrinka kaga warramaya waa dheeraaday wuxuu noqday baxsi tawiil ah culamada qaarkoodna sidiisa isagoo ah ayaa lagu dul akhriyey markaasay tacliiqaad ku sameeyeen sida eh, maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raximahullah jamaaluddiin alqaasimi waxaa u muuqatay maadaama mabxaskaasi uu dheer yahay dadkii inaynay ka wada faa'iidaysanayn markaa inuu soo koobo ayuu doonaa ikhtisaar ama khulaasada yacni iyo mucda uu sheegaayo ayuu markaa inuu soo qaato ou kala soo baxo doonaa waxaanay ka mid tahay siyaalaha wax loo alifo oo maqaasida taaliifka marka laga hadlaayo waxaa ka mid mida ah alibdaac wax cusub ruuxu inuu keeno ibtikaaru ljadiid ama alibdaac waxaa ka mida ikhtisaaru altawiil yacni baxsigii dheeraa ama hadalkii aadka u dheeraa in la soo gaabiyo o ikhtisaar lagu sameeyo waxaa ka mida tahdiib in la kala hufo waxna laga saaro waxna lagu daro waxaa ka mida wax kala taganaa in la ururiyo oo wax kutuba ku kala filiqsanaa ayaa meel lagu soo jamcinaya oo lagu ururinaya jamculmufaraq baa la yidhahdaa jamculmufaraqa yale ilaa siddeed maqsad bay gaadhsiiyaan ujeeddooyinka wax loo alifo wixii siddeeddaa ka soo hadhay waxay yidhaahdeen waxa weeye waa tadiicu alxibri ama waxa weeye markaa waxa weeye waa waqti lumis hadduu maqaasidaa siddeeddaa waxba kaga dhici waayo waxaa la alifayaa waxaashiyahoo la madmadoobaynaayo iyo khadkoo la khasaaraynaayo marka tani waxay ku fadhidaa maqaasidii taaliifka maqsad ka mida weeye oo ku saabsan yani in la soo ikhtisaariyo hadalkii dheeraa alimaamu nawowi oo hadalkan asal ahaan laga soo gaabiyey isaga waxa weeye waa garanaysaan kutubihiisana wax badan oo ka mid a daalacateen ama adhigateen amaba qaarkiin ay dhigeen yacni isagu markaa tacriif uma baahna tacriifkiisa waa laga dheragsan yahi sheikha soo gaabiyey waxaa la yidhahdaa jamaaluddiin maxamed jamaaluddiin alqaasimi addimashqi wuxuu ka mid ahaa min culamaa'i qarni araabic cashar qarnigii afariyo tobnaad culammadiisii ayuu ka mid ahaa waana min culamaa'i shaam dimashqo ayaa loo nisbeeyaa waxaanu ka dhashay beyt cilmiyuu ka dhashay oo guri markaa cilmiga lagu yaqaano oo culamo kale ka soo baxday ayuu markaa ka dhashay sheikhani marka waa sulaalo lagu yaqaanay yacni cilmiga lagu yaqaanay weyi cilmigana aad iyo aad buu ugu dadaalay cimrigiisu aad uma dheerayn wuxuu dhashay kun laba boqol iyo saddex iyo siddeetankii hijiriga waxaanu dhintay kun saddex boqol iyo labiyo soddonkii hijiriga taa macnaheedu waxay tahay sagaal iyo afartan jir buu ku dhintay yacnii kontonka uma dhammaan konton ma gaadhin haddana dadaalka uu bixiyey ee uu cilmiga aadkii aadka ugu dadaalayey daraaddeed musannafaad fara badan buu ka tegay wakhtigiisana aad buu uga faa'iidaysan jiray wuxuu la yaabi jiray dadka wakhtigooda aan ka faa'iidaysanayn meelaha iska fadhiya ama maqaaxyaha iska fadhiya uu la yaabi jiray markaasuu odhan jiray wakhtigoodu yaa la jabana alla may wakhtigooda wax iga siiyaan wuxuu samayn jiray xaal walba inuu wax qoro isagoo guriga ku sugan iyo isagoo masjidka ku sugan iyo isagoo gaadhiga saaran iyo isagoo tareenka saaran mar walba waxbuu qori jiray kutubihiisu qoray waxaa ugu markaa nafci badan kitaabkiisa tafsiirka ee maxaasinu ta'wiil la yidhaahdo waa kitaab tafsiir ah oo madbuuc ah oo faa'iido badan weyn kutubo badan oo kalena waa leeyihi ilaa boqol kitaab ayuu allifay qaarkood rasaa'il koobkooban yihiin qaarkoodna ay mujalladaad yihiin marka wakhtigiisa aad iyo aad buu uga faa'iidaysan jiray cilmigana aad iyo aad buu ugu dadaali jiray marka risaaladan waxaynu doonaynaa bal carabka inaynu marino iyadoo waqtigu aad inoogu yar yahay aadaabtaana waxaa loo baahan baahanya inuu ka faa'iidaysanno ayaa loo baahanya loogamana jeedo mujarad alcilmi in la aqoonsado bes ee in lagu camal falo lagu dhaqmo ayaa la rabaa lagu camal falo lagu dhaqmo ayaa la rabaa ee mujarad marka waxa weeye in markaa layska akhristoo la laqbeeyo muraadku ma ah bismi illaahi alraxmaan alraxiim waxaan ku bilaabayaa bismi illaahi magaca allah baan ku bilaabayaa allahaasoo alraxmaani kii naxariista ballaaran ku sifaysnaa ahaaday allahaasoo alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinaya cidduu doono khalqigiisa ka mida ahaaday baan magiciisa ku bilaabaya ama ku qoraya marka aktubu ama abda'u ayaa la qadaraya abda'u haddii la qadaro waxay noqonaysaa yacni caam mutacalliqii waxaa laga yeelaya markaa ficil caama haddii markaa waxa weeye u'allifu ama usannifu la qadarana waan ku qorayaa ama waa ku sannifayaa bismi illaahi alraxmaani alraxiim markaana waxay noqonaysaa mutacallaqi in laga yeelaayo ficil khaasa in laga yeelaayo waxaa la yaqaanaa xarafka jar inuu u baahan yahay mutacallaq inuu u baahan yahay mutacallaquu u baahan yahay mar wuxuu noqdaa ee ku tacalluqayaa mar ficil buu noqdaa marna isim buu noqdaa mar caam buu noqdaa marna khaas buu noqdaa mar mutaqadim buu noqdaa marna muta'ahir buu noqdaa mar madkuur buu noqdaa marna muqadar buu noqdaa waa amaniyatu anwaac waa sideed nooc sideed siyood buu mar mid u dhacaa waayahay marka siddeedda afar ka mida ayuu qaadanaya afar ka mid a ayuu qaadanaya inuu ficil noqdo inuu ism noqdo labadu waa jiraan bismi illaahi majreeha wa mursaaha isagoo ism ku tacalluqaya qur'aanka waa ku suganta isagoo ficil ku tacalluqayana qur'aanka waa ku suganta iqra bismi rabbik iqra waa ficil ficil buu ku tacaluqaya isagoo madkuura qur'aanka waa ku sugan tahay labada aynu sheegnaa ka mid a isagoo muqadarana waa ku sugan tahay bismi illaahi alraxmaani alraxiim mawdic kasta qur-aanka ay kaga soo aroorto waa muqadar lama sheegin mutacallaqii ee waa la xadfay inuu caam noqdo iyo inuu khaas noqdo iyo inuu mutaqadim noqdo iyo inuu muta'ahir noqdo isagoo mutaqadima qur'aanka waa ku sugan tahay iqra' bismi rabbik isagoo muta'ahirna waa ku sugan tahay bismi illaahi majreeha wa mursaaha inuu caam noqdo iyo inuu khaas noqdo isagoo khaasa qur'aanka waa ku sugan tahay iqra' bismi rabbik iyo bismi illaahi majreeha mid walba waa khaas caam inuu noqdona waa dhacdaa oo abda'u la qadaro abda'u isagoo caama qur'aanka kuma soo aroorin oo madkuur ah laakiin culamada qaar waa qadaraan bacdina ma qadaraan ee ka khaaska ay qadaraan marka siddeeddaa aynu sheegnay afar ka miduu qaadanaya inta mid walibana bannaan laakiin keebaa mukhtaar ah inuu ficil noqdiyo inuu isim noqdo waxa mukhtaaroo la doortay inuu ficil noqdo ayaa la doortay ficilkaas oo weliba khaas ah oo munaasib lilmaqaam maqaamka ku habboon bimacnaa nooca waxa la samaynaayo ku saabsan haddii wax la akhrinaayo aqra'u la qadaro haddii wax la qoraayo aktubu ama usannifu haddii wax la dhisayo abni waa dhisayaan wahaakada abda'u maxaa loo yidhi waa caam waxaa loo yidhi ficil waloo la samaynaayaba way aqbali kartaa oo isagoo wax cunaayo wuu odhan karaa bismi illaahi ay abda'u isagoo wax cabbaayo wuu odhan karaa bismi illaahi abda'u jimaacii bismi illaahi abda'u waa odhan karaa marka waa ficil markaa mid walba aqbali kara saasuu caam u yahay khaaskana waxaa loo jeedaa marba camalka la samaynaayo ayuu markaa ku saabsan yihi kaas ayuu ku saabsan yihi marka inuu horeeyo inuu dambeeyo waxaa la doortay culammadu yidhaahdeen inuu dambeeyo waxaa loo doortay si aan magaca allah wax looga horsheegin ilaa haddaad tidhaahdo abda'u ama aktubu bismi illaahi abda'u ama aktubu baad ka hormaris marka wixii ka dambeeya ayaad ku bilaabataye waxaad ka hor sheegatay kumaad bilaabin laakiin haddii markaa la dambaysiiyo oo la yidhaahdo bismi illaahi usannifu ama aktubu ama abnii ama ujaamicu ama aakulu ama ashrabu oo dib laga qadaro ama dib laga sheego waxaa ku sugan kow inaan isimkii ilaahay wax laga horsheegin waxaa kaloo ku sugan taqdiimu lmutacalliq mutacalliqii in la hormariyey asalkuna waxaa mutacalliqu inuu dambeeyo oo mutacallaqu u horreeyo saasaa asalku ahaa marka maadaama la hormariyey macno xasrina waa faa'iidaynayaayoo wax laga qaadanayaa wax kaleba ku bilaaban maayo waxaan ku bilaabanayaa oo qura magaca allaah baa ku bilaabanaya magaca allaah ayaan ku bilaabanaya marka aadaabta waxaa ka mid a wax kastoo wanaagsan in magaca ilaahay lagu bilowdo kitaabkaynu ka warramayna waa aadab soo maaha waa aadaab marka bisimka marka laga warramaayo waxay yidhaahdeen waa in kollayba wax laga sheegaa fanniga la joogana wax munaasiba waa in la sheegaa fannigaynu joognaa waa maxay waa aadaab aadaabtu waxay keensanaysaa shay kastoo wanaagsan in magaca ilaahay lagu bilowdo magaca allah in lagu bilaabo baa aadaabtu keensanaysa hadday cunis tahay hadday cabis tahay hadday qoraal tahay hadday dhismo tahay hadday galmo tahay hadday camal kaleoo wanaagsan tahay wax kale kastaba lagu bilaabo bismi illaahi lagu bilaabo ashyaada qaar haddaba waxaa soo aroortay magaca allah in la dhammaystiraayo ashyada qaarna waxaa soo aroortay bismillaahi keliya in lagu kaaftoomayo mawdic walba siday u soo aroortay waa in loogu camal falaa waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahadoo dhan lilaahi allah baa la gaara ama lilaahi allah baa mutaystay allahaasoo rabbialcaalamiina khalaa'iqda rabbigood ahaaday wasalaatu salliga iyo raxmad raxmatun maca tacdiim naxariis weynayni weheliso ama wasalaatu ammaan ilaahay ammaano malowlaclaha ka ag ammaano iyo wasalaamu nabadgelyaba calaa sayidina sayidkayagii kii noogu mudnaa korkiisa ha ahaato waa duco loogu ducaynaayo allah nebiga waa nabadgeliyey waana salaamay waana u naxariistay waana ammaanay waxaase loo jeedaa ilaahay ha u kordhiyo allah u kordhiyo ayaa loo jeeda oo in loo ziyaadiyo loo kordhiyaa laga qaadanaya muxammadin muxamed ahaaday macdfu bayaan muxamedkaasoo khaatimi nabiyiina ama khaatami nabiyiina taada la kordhigo ama la hoos dhigo labaduba bannaan maa kaana muxammadun aba axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhaatama annabiyiin ama wakhaatima annabiyiin marka khaatim iyo khaatam waa laba qira oo sabci ah oo labadaba la akhriyo macnahan maxay u kala duwan yihiin culammadu waxay yidhaahdeen khaatami nabiyiin haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa waa kii lagu khatimay nebiyada khaatimi nabiyiina haddii la yidhaahdo taada lahoos dhigana waxay noqonaysaa waa kii nebiyada ugu dembeeye khatimaayey marka macnahaan waa isu tegaysa wa aalihi qaraabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee mu'miniintaana korkooda ha ahaato salligaa iyo salaamtaasi wa saxbihi asxaabta nebigana calayhi salaatu wasalaam korkooda ha ahaato fii kulli waqtin waxiin goor kastaba wuxuu sheekhu ku bilaabay bacda albasmala mahadnaqu allah u mahadnaqaayo iyo salliyo salaamu salaamaayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuna sallinaayo iyo qaraabada nebiga calayhi salaatu wasalaam salliga uu ku sallinaayo salaamaayana iyo asxaabta nebiga sala allahu alayh wasalam salliga uu ku sallinaayo salaamaayana abulcaaliya wuxuu ihi salaatu llahi hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika salliga ilaahay waa inuu malaa'igta ka aga ammaano kaasaa salliga ilaahay waana sida uu arjaxay alcalaamatu ibnuqayim kitaabkiisa jilaa alafhaam fi asalaati cala khayri alanaam magacuna wuxuu ku saxan yahay jilaa waxaan u malaynaya waqhtiyada qaarkood jalaa inaan ugu dhawaaqay laakiin waa khalaq saxdu waxay tahay jilaau alafhaam fi asalaati cala khayri alanaam wuxuu ku arjaxay sidaa uu ku fasiray abulcaaliya shan iyo toban waji ilaa khamsata cashara wajhan ayuu ku arjaxay ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen jumhuur kale loo nisbeeyey inuu salliga ilaahay noqonaayo raxmadda ilaahay u naxariisto bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen raxmad haddii lagu fasiro waxaa loo jeedaa raxmad khaasa ah, loo jeedaa raxmaddii caamkahayd laga tilmaami maayo raxmatun maca tacdiim baa looga jeedaa sida markaa uu baraarujiyey alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raxmat ullaahi cala aljamiic aalka nebiga ama qaraabada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo jeedaa waa banu haashim wa banumualib ciddii ah iimaanna ku dhimatay ayaa looga jeeda qaraabada nebigu ciddaasay ku dhacayaan culamo badanna waxay mareen in banu haashim oo keliya looga jeedo aalka nebiga sala allahu alayh wasalam banu haashim intooda mu'miniintaa ah bes in loo jeedo banu aynay soo gelin laakiin in sha allah arjaxa qowlka odhanaaya banu haashim iyo banu mutalib ciddii iimaan ee ka mida ah iimaan ku dhimatay aalka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qaraabada nebiga calayhi salaatu wasalaam bay soo wada geliyeen saas aawadee abulahab iyo abu aalib iyo aalkaa nebiga loo ducaynaayo soo geli maayaan laakiin tafiirtoodii mu'miniinta ahayd waa soo gelis aadaabu daarisi waalmudaris cunwaankani wuxuu ku saabsan yahay ka cilmiga baranaya aadaabtiisa iyo walmudariska cilmiga dadka baraaya aadaabtiis ay hada mabxasu wa maxalu halkan baa lagaga hadlaya lagu baxsinaya ama haadihi aadaabu daarisi walmudaris man istaqra'a ma kutiba fi hada albaabi alwaasici qadiiman wa xadiisan yara cadadan min almu'alafaati walmaqaalaati laa yaati calayhi alxasr ku kasta oo raacraaca maanta waa shardiyo saas aawoodee yara loo jasmiyey man istaqra'a ku kastoo raaraaca maa kutiba kii la qoray fii hada albaabi baabkan laga qoray aadaabta ku saabsan alwaasici baabkanoo alwaasici kii ballaadhnaa ahaaday qadiiman xilligii hore iyo wakhtigii hore la qoray fi lqadiimi wa xadiisan iyo wakhtigan dambe markaa la qoray gudihiis yara wuxuu arkayaa cadadan tira ayuu arkayaa min almu'alafaati kutubaha la qoray ka mida iyo walmaqaalaati odhaahyada la yidhi ka mida cadadkaasoo laa ya'tii calayha alxasr koobisi aynay ku imanayn oo aan la koobi karaynin intay fara ka qabto yacnii musannafaad fara badan baa laga allifay waxaa caana markaa beledo badan in laga akhristo aadaabu almucallimi waalmutacallim yacnii kitaabka markaa zarnuuji ee ku saabsan yacni ka cilmiga baranaayo iyo ka cilmiga barayaba aadaabtiisa kaasaa marka waxa weye adigu cala kulli xaal caan ah laakiin cala kulli xaal wuxuu u baahan yahay tahdiib ama hufid buu u baahan yahay ashyaada qaarkood xoogaa nadar ku sugan yahay baa ku sugan marka wuxuu u baahan yahay tahdiib buu u baahan yahay iyo in la kala hufo ayuu u baahan yahay oo qadarka saalixa ah ee saxiixa lala soo hadho inta kale ee markaysaga markaa nadarka ku jirana laga saaro walaa yakhfa ana liruuxi kulli casrin madharan fima kutiba fii waajibaati wa mataalibih walaa yakhfa waxaan qarsoonayn anna liruuxi kulli casrin casri kasta iyo wakhti kastaba ruuxdiisa inay u sugnaatay madharan muuqaal inuu ugu sugnaaday fiima kutiba wixii la qoray fii waajibaatihi waajibaadkiisii laga qoray wa mataalibihi iyo waxyaalaha la rabo wixii laga qoray waxaa u muuqaal gaar u wa kasiiru minha tabadala bighayriha in badanoo ka midina waxay ku beddelantay eh, ashyaa kale oo wax casri la akhrisan jiraa laga yaabaa casri kale inaan la akhrisan limasiisi alxaajati ilaa maa huwa ahamu minha baahidu inay taabanayso daraaddeed ilaa maa huwa ahamu minha wax ka muhiimsan ay taabanayso shayga ka muhiimsan yacni baahidu marka ay taabanayso aw ikhtilaafi alcaadaati fii adwaariha wa ama waxay wax kale ugu beddelantay caadaadku inay kala duwan tahay daraaddeed fii atwaariha xaaladaheeda dowrarkeeda waxaa loo jeedaa xaaladaha ay marayso iyo wa shu'uniha yacni markaa umuuraheeda yacni acraaftu way isbedbeddeshaa wakhtiyada qaarkood shay markaa aadaabta lagu tirinayo laleeyahay muru'adu wax yeelayaa baa laga yaabaa wakhti kale in la yidhaahdo maya dhib ma leh muru'adana waxba yeeli maayo waayo yacni curfigu waa isbedelaa alcurfu muxakam curfiga ayaa markaa waxa muxakam oo xakam laga yeelaya wakhtiyada qaarkood waxaa ceeb ahayd inuu markaa waxa weeye ninku madaxiisu inuu markaa faydnaado oo bimacnaa aan waxba saarnayn koofiyadii cimaamatoonna ilaa markaa aad ka arkayso kutubaha qaarkood iyagoo qoraaya markay curfiga ka hadlayaan waxyaalaha min khawaarim almuru'a inay ka mid tahay madaxu inuu faydan yahay curfiyada qaarkood bay sidaa ahayd laakiin curfigaasi waa qad tagayar mudawan ha ku ahaado kutubtu ha qornaado laakiin waa shay isbedelay waayo muslimiinta badankooda madaxoodu waa faydan yahay saas aawadee hadday waa ceeb ahayd in ninka madaxiisu faydnaado ama madaxiisa aan waxba saarnayn hadday ceeb ahaan jirtay ya iyadoo xaalad keenaysaa inay jirin dee imminka ceeb ma aha waxay ka mid tahay acraafta isbeddelaysa ayay ka mid tahy marka waxay yidhaahdaan alcurfu yani waxa weeye yatahayar bitahayuri yani marka waxa weye bilaadda marka loo eegaayo beledada kala duwan iyo wakhtiyada kala duwan iyo curfiyada kala duwan ayuu markaa ku kala duwanaanay ila ana ma yataqadaahu alcilmu min aadaabi alqaa'imiina calayhi darsan wa tadriisan tatalaaqa usuluhu maca kulli zamanin wamakan ha waxa markaa cilmiga uu keensanayo oo min aadaabi alqaa'imiina calayhi kuwa ku qumaaya aadaabtooda ahaaday cilmiga ku qumaaya calayhi ay cala alcilmi darsan xagga dhigashada wa tadriisan iyo xagga dhigistaba tatalaaqaa usuuluhu waxay la kulmaysaa usuushiisu maca kulli zamaanin wa makaan yacni wakhti kasta iyo meel kastaba way kulmaysaa usuusha ayaa kulmaysa furuucdii way kala duduwanaan kartaa curfiyadii waa isbedeli karaan laakiin usushii aadaabtu waxay tahay mid saabita oo sugan oo wakhti iyo xilli toonna aan ku kala duwanaan lida ra'aytu min almuhimi naqla abdaci maa kutiba fi hada albaab sidaas daraaddeed baa ra'aytu waxaan markaa arkay min almuhimi ama aan ogaaday min almuhimi inay muhimka ka mid tahay baan ku ogaaday naqla abdaci maa kii waxaa ugu wanaagga badan inaan soo raro oo kutiba la qoray fii hada albaabi baabkan laga qoray aadaabti aadaabu daarisi walmudaris ibdaaca waxaa loo isticmaalaa waa shay marka aan isagoo kale hore loo arag marka hadda waxaa loo jeedaa wixii ugu wanaagga badnaa baa laga tilmaamaya id ilummatu laa tablugu awja almajdi ila bilcilmi sababtuna waxay tahay ummaddu ma gaadhayso awja almajdi sharafta gaayadeedii halka ugu dambaysa sharafta ma gaadhayso awjka waxa loo jeeda haayada ila bilcilmi sabab cilmi inay ku gaadho mooye si kale u gaadhi mayso ama xaalay cilmi ku dheehan tahay mooyaane xaal kale gaadhi mayso yacnii cilmigaa u asala camalkii wanaagsanaaye lala imanaayey dee cilmi baa marka lagu wanaajin karaa cilmi baana u asala isagaa gun u ah oo asaas u ah walaa cilma ila bisalaaxi daarisi walmudaris cilmina ma jiro ila bisalaaxi daarisi ka ilmiga baranaya inuu wanaagsan yahay mooyaane iyo walmudarisi ka cilmiga dadka baraya inuu wanaagsan yahay mooyaane ama xaal wanaag ku dheehan yihiin mooyaane xaal kale cilmigii wanaag uma sugnaan waalcaalimi waalmutacallim kii cilmiga markaa garanaayey caalimka ahaa iyo waalmutacallimi kii cilmiga baranaayay labada midnaba haddaan marka aynay hagaagin cilmi naafic oo wanaagsan u sugnaan maayo yacni cilmiga wuxuu sharaf ku yeelanayaa in lagu qumanaado lagu toosnaado qumanaanta cilmiga lagu qumanaanayo lagu toosnaanayo lagu dhaqmaayona waxaa ka mida aadaabta wanaagsan in lala yimaado wa ilaa qofka cilmigii xuju ku noqonaya waalqur'aanu xujatun laka aw calayk qur'aanku xuju adiga kuu yaho waa kuu doodaya aw calayka ama adigu xujo kugu yaho kugu buuxinayaa oo kula dacwinaya id hum lqaa'imuuna sababtuna waxay tahay culamada iyo kuwa cilmiga baranayaaba iyaga ayaa ku qumaya calaa tahdiibi almalakaat waxyaalaha marka awoodaha cilmiga la awoodaayo almalaka wa hay-a raasikha fi nafsi waa sifada marka waxaway nafta ku sugan baa la yidhaahdaa oo uu shayga ku awoodaayo maqdiro ugu yeelanayo id hum ulqaa'imuuna waa kuwa ku qumay weeye calaa tahdiibi almalakaati awoodaha marka cilmiga ah inay markaa waxa weeye kala hufaan wa irshaadilcuquul iyo caqliyada inay hanuuniyaan walhaaduuna culammada iyo mutacallimiinta loo jeedaayo waa kuwii ku hanuuninayay dadka ilaa siraati alxaqi wadada xaqa markaa ku hanuuninayay waddada ilaahay dadka ku hanuuninaya xaq la yidhaahdo waxaa loo jeedaa ismullah ay ka dhigan tahay siraatullah ama la yidhaahdo waa waddadii xaqa ahayd oo mawsuufkii baa sifadii loo idaafeeyey noocaasina waa jiraa luqada carbeed waa ku sugan yahin wa miisaani alcadli waasidqi waana kuwii ku hanuuninaayey wa miisaan alcadli iyo cadaaladda miisaankeeda iyo wasidqi runta miisaankeeda ku hanuuninayay yacni ariiqa xaqa ah kuwii dadka ku hanuuninay marka haddee ciddii dadka hanuuninaysay hagaysa inay yagii wanaagsanaadaan waa lagama maarmaan wahal yastaqiimu dillu waalcuudu acwaju miyuu harku toosnaanaya iyadoo qorigu qallooco haddii qoraxii qori ku soo dhacdo dabeedna hadh uu sameeyo harkii inuu toosaa ma suuroobi kartaa qorigiina iyadoo uu qallooca hadh ka samaynaayo maya qorigu markuu toosaa hadhkuna toosi karaa ciddii cilmiga garanaysay ama baranaysay ama dadka baraysay markay iyagu qumanaadaan ayaa markaa dadkii markaa ay cilmiga barayeen ee hanuuninayeenna toosnaan karaan attaabicu taabic qaacidada fiqhiyadii maxay ahayd shayga taabicihi waa taabicun matbuucu raacaya ataabicu yatbacu lmatbuuc marka waxa weeye haddii markaa ciddii dadka waxbaraysay ay qumanaadaan dadkay waxbarayeenna waa qumanaan karaan hadday yagii qalloocnaadaanna dadkiina waa la qalloocanayaan haatay soomaalidu yidhahaan awr waliba awrka ka horreeyu socodkiisa leeyihi waqad ra'aytu min axsani ma jumica fi maqaasidi hada albaxsi aljaliili ma awradahu muxyi النووي أxad أئmaة الriwaayaة wالdiraayaة الmashaahiiri fii muqadimaةi شharxi الmuhadab waqad ra'aytu waxaan markaa ogaaday min axsani ma kii inuu ugu wanaag badan yahay jumica fii maqaasidi hada albaxsi baxsigan maqaasidiisa wax lagu ururiyey oo laga qoray oo laysu keenkeenay waa inaga nidhi taaliifka waxaa ka mida maqaasidiisa jamcu lmufaraq wax kala tagan in la ururiyo laysu keeno fii maqaasidi hada albaxsi aljaliili baxsigan weyn maqaasidiisa wax laga ururiyey waxa ugu wanaagga badan waxaan ku ogaaday maa awradahu marka ra'aytu markaad u fasirto marka in loo jeedo ru'ya cilmiya loo fasiro laba mafcuul bay qaadanaysaa mafcuulkii koowaad wuxuu noqonayaa maada dambe ayuu noqonayaa mawsuulka mafcuulkii labaadna wuxuu noqonayaa mutacalaqa min axsani ay ku tacalluqayaan ayuu noqonaya haddaad ru'yada basariya u fasirtana waxay noqonaysaa min axsani inaad markaa ra'aytu ku tacalluq mafcuul keliyana aad siiso maada waqad ra'aytu waxaan arkay min axsani maa kii inuu ugu wanaag badan yahay jumica la kulmiyey fii maqaasidi hada albaxsi baxsigan maqaasidiisa wax lagu kulmiyey oo laga soo ururiyey baxsigaasoo aljaliili kii weynaa ahaaday maa awradahu kuu soo arooriyey muxyidiin ee sheikhii muxyidiin laodhan jiray annawowiy waxya diin markaa dee waxa ku laqabay waalidkii u bixiyey ya waa karaahiyaysan jiray baa la yidhaahdaa ya waxaa laga sheegaa inuu yidhi ehelkaybaa igu laqabo dee igu naanaysay oo markaysaga way caanbaxda laakiin isagu ma jeclayn baa la magaciisa waxa la odhan jiray yaxya bnu sharaf annawawiyu nawa meesha la yidhahdo qaryada la yidhaahdo oo buuraha golannaha ku yaalla ee hadda yuhuuddu haysato ilaahay ha u soo celiya beledada islaamkae ayuu marka waxa weyaan ku sugnaa oo loo nisbeeyey oo ku dhashay markii dambena dimashqna waa tegey waxbuu ku bartay axadu a'immati ariwaayati wadiraayati almashaahiir muxiidiinkaasoo axadu a'immati riwaayati imaamyaalkii riwaayada iyo axaadiista soo warinteeda a'immada ku ahaa ka mida wadiraayati iyo aqoonta axaadiista macnahooda loo aqoon yeelanayo a'immadii u aqoonta lahayd ee garanaysay mid ka mida ahaaday alriwaaya iyo addiraaya waxay kale yihiin midna waxa weeye waa axaadiista lafdigooda in la soo wariyo oo asaaniiddeedii lagu soo wariyo waa riwaayo axaadiistiiba asaaniiddeedii lagu soo warinaya asaaniiddiina loo aqoon yeelanaya ya addiraayana waxa weeye sharxii axaadiista iyo macaanidoodii baa la garanaya loo aqoon yeelanaya a'immadaasoo almashaahiiri a'imadaad ka sifayn a'imadaasoo almashaahiri kuwii caanka ahaaday uu imaamkaasi ku soo arooriyey fii muqadimati sharxi lmuhadab kitaabkiisa la yidhaha sharxulmuhadab muqadimadiisa uu ku soo arooriyey muqadima iyo muqadama labada mid walba waa la yidhahdaa muqadima haddii la yidhaahdo waxaa loo fasiri karaa si laazima iyo si mutacadi ah si mutacadiya ah marka loo fasiro waxa weeye muqadima cidda u aqoon yeelata ah, muqadimo waxay ka hormarinaysaa tuqadimuhu calaa aqraanih cidda asaagiisa ah bay ka qadimaysaa ka hormarinaysa waay isilaaxaadkii kitaabku garanaya ya marka maadaama istilaaxaadkii kitaabka uu garanayo kitaabkii wax u furfuraya uu garanayo alfaadda markuu isticmaalo muxuu uga jeedaa ya maxaa loo alifay waxay markaa ka qayb qaadanaysaa inuu dadkii kale ee markaa asaagiisa u ka horeeyo saasaa muqadima loo yidhi tuqadimuhu cala aqraani waa macnaa mutacadiya marka loo fasiro macno laazima marka loo fasirana waxay noqonaysaa muqadima bimacnaa waa mutaqadima waa tii hormarta oo taqadamat cala baaqi lkitaab kitaabka intiisa kale ka hormarta oo qadama bimacnaa taqadama iyo qadama hayrahu ama qadama axadan yani saas wey muqadama haddii la yahay waa tii la hormariyey marka muqadimadii sharxulmuhadabka ayuu ku soo arooriyey maadaama marka waxa weye dee cilmigii fiqiga uu ka warramaayo wuxuu doonay bal aadaabtii inuu hormariyo si aadaabtaa loola yimaado fa ahartu canhu waan door biday khulaasata maa aharahu wuxuu soo naqliyey mucdeeda khulaasada shaygu waa miiddiisa shayga iminka marka waxa weeye la tuujiyo miid baa ka timaada soo maa waxa weye miiddaa ka imanaysa wuxuu ka dhigayaa hadalkiibuu markaa doonayaa in inta mucda ah ya shayga la tuujiyey miiddiisii oo kale ka dhigan inuu kala soo baxay fa ahartu canhu waan doorbiday buu waxaan ka doorbiday in markaa kitaabkaa dheer ee markaa muqadimada ah khulaasata ma kii mucdiisa ama miiddiisa aharahu uu soo naqliyey can asaatiini alxikmati culammadii marka waxa weeyaan xikmada ee almutaqadimiina hormaray oo ka soo naqliyey yani culammadii marka waxa weeye raasikhiinta ahaa ee xikmada iyo cilmiga ku raasukhay wuxuu ka soo naqliyey almutaqadimiina hormaray khulaasadiisa inaan soo naqliyaan doorbiday wajacaltuhu jacaltuhu maqaalatan muujaza waxaanan ka yeelay odhah kooban baan ka yeelay yacni inuu hadalkii farabato waxaan ka doorbiday inuu koobnaado waayo markuu hadalku koobnaado weelaynta la weelanayaa sahlanaysaa khayrulkalaami maa qalla wadal hadalka waxa u wanaagsan wixii markaa yaraada waxna ku tusiya hadalka maxaa loo sharxaa loo balballaadhiyaa waa si loo fahmo maxaa loo koobaa waa si loo weeleeyo loo xafido axkaamu darsi alculum sheikhu wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal muqadimada waynu fahnay wuxuuna inoo sheegay waxyaalaha qaarkood xoogaa inay isbedbedeleen oo acraafta qaarkood ay jiraan casri walba wax u munaasib yihiin wuxuuna tilmaamay aadaabtan in lagama maarmaanto loo baahan yahay oo in marka waxa weeye dadka cilmiga ku alqaan lihi inay marka hagaagaan inay tahay waxa weeye lagama maarmaan hagaagga marka dadku ay hagaagayan inay ku xidhan tahay dadkii cilmiga ku alqaan lahaa inay hagaagaan inay taas ku xidhan tahay saasuu inoo tilmaamay kadib wuxuu gudagelayaa kitaabka mucdiisa ama sulbigiisa ayuu gudagelaya bal maanta muqadimadaas haynu ahaado in sha allahu tacala halkaasaynu ka ambaqaadi doonnaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk